بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه وبعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته darsigan labaad ee walaalu doorteen wuxuu ku saabsan yahay man ana aw ilhuwiya kumaan ahay ama huwiyadaydu huwiya af soomaali kuma lihin maxay noqon haybtaydu miya haybtana tii hoosaa qabsanaysaan dee haddaan sheego maya waxa weeyaan waa aqoonsigaygu yacni markaad qof tahay aqoonsi baad leedahay ah waxa dadka inta kale kaga gedisantay magac baad leeday daabaad waxaasoo dhan markaa laga yimaado wax kuu gaara baad leedo baadisooc ku ah maala dadka hadda waxaa lagu gartaa maxay basmatulyad suulka markaad saarto qof kula suuli miyuu dunida jira ama imka waa kuwan isha sawira isha markaa la sawiro il kula mida miya dunida lasoo helaya idan anagaagay sheegaysaa kumaa tahay ka qof ahaan guud ahaan dee aadanahaad ka mid tahay qof reer bani aadamaad tahay tilmaamta bini aadamku leeyahayna waad leedahay ee guud madax iyo weji iyo dhega iyo indho iyo san iyo af iyo caga iyo luga iyo adimo iyo gacmo laakiin haddana waxaad aadanaha kaga soocantay baa jira oo kaa dhigaya qof gaara inaad tahay oo ay ka mid tahay basamaatulyad waxaa gacantaada caynkaasiya ah ama ay ka mid tahay eh, ishaadu bulshooyinku haddaba markay bulsho yihiin iyana waxay leeyihiin waxay inta kale kaga soocan yihiin ummad walba ama bulsho walba waxbay ku soocantay oo dadka kale markaa lagaga soo soocaya masalan ma ana haddaad tidhaahda dee reer nabi aadan baan ahay sax reedham aadan baatay laakiin dee aadanaho dhama kula wadaaga haddaad tidhaha nin madow baan ahay dee madowgao dhan ba kula wadaaga haddaynu xagga mabaadida u kacno aad tidhahdo maya nin muslima baan ahay muslimkao dhan baa kula wadaaga socankaa maaha idan mar kastoo aada meel istaagtaba waxbaad cidna kaga soocmaysaa cidna kaga tirsanaanaysaa innagu ka umma umamka waxay yidhaahdaan afar shay baa sooca inta badan waxaa sooca bay yidhahdaan caqiidada ay aaminsantahi waxaa sooca bay yidhahdaan afka ay ku hadasho waxaa sooca bay yidhahdaan taariikhda ay leeday iyo dhulka ay degan tahay afartaasoo la isku daraa waxay sameeyaan bay yidhahdaan ummad kasta dadnimadeedii aidhantatigeeda maanta jermanaad degantihiin ninka jarmal muxuu jarmal ku yihi waa nin yurubiyan muxuu yurub kaga gedisay isweydiinayna maxaa isaga jarmal ka dhigay waxaa dhici karta in muctaqad lagu sooxo wuxuu aaminsan yahay waa laga yaabaa yurub inay la aaminsantahy af afku waa gaar wax gaar u sheegaya taariikh soo jireena uu leeyahy dhul uu degan yahy ummad kastaaba marka la yidhaahdo markaa man ana huwiyadeedu waa kuma yaa tahay waxbay sheegaysaa innagu ugu horeyn huwiyada koowaad aynu leenahay waa maxay waa inaan muslim nahay aadanuhu waxa koowaad u ku kala gedisanya waa mabaadid iyo caqaaid iyo waxuu rumaysan yihi waana waxaa la dooran karo meel unbaad ka dhalatay mid umunbaad dee ma dooratid lama doorto kaa laakiin waxaa la doortaa waa maxay waxaad aaminayso iyo waxaad rumaynayso idan islaamku wuxuu rumaysan waxa koowaad ee bini aadamka lagu kala soocaa inuu yahay maxay waxa uu aaminsan yahay cid waliba markaa qof kasta oo muslim iyo islaamnimuu ku abtirsanaya islaamumuu sheeganaya dunida inta kale wuxuu kaga soocanya inuu muslim yahay ilahay wuxuu leeyay kuntum khayra umma ukrijat linnaas taamuruuna bilmacruufi watanhawna cani lmunkari watu'minuuna billah waxaa tihiin baa ilaahay leeyahy khayra ummatin ukhrijat linnaas dad kuwii ugu fiicnaaya ilaahay dadka usoo saaro kuwii ugu khayr badnaa kuwii ugu wanaagsanaa maxaa khayriyada ku hesheen sifaat baa la sheegay haddaad sifaatkaa weydo khayriyada miyaad helaysa khayriyadu ma wax loo dhashaabaa si reer banu israiil miyaad odhan doontaa naxnu abnaa llahi waaxibaau kuwii alla dhalay iyo intuu jeclaa baanu nahay maya ilaahay dadka waa wada abuurtay bal antum basharun miman khalaq baa ilahay ugu jawaabay dadka ka midtiin alla abuuray baa la yidhi markay yidhaahdeen abnaa-ullahi iyo axibaau baanu nahay ilahay wuxuu ku yidhi bal antum basharun miman khalaq dadka ilaahay abuuray baa ka mid tihiin waxay khayriyada ku yeelatay waxa weeyaan alimaanu billah walamru bilmacruuf wanahyu can lmunkar bay khayriya ku yeelatay ummadda muslimkii marka istiqlaaliya waxay gaar uula taagan tahay sharcigeeda caqiidadeeda dhaqankeeda iyo diinteeda ay gaar ku tahay walidalik baa ilaahay subxaanahu wa tacaala qur-aan badan inoogu tilmaamaya inaynu taasi ilaashanno waxaa laynoo tilmaamay yaa hormoodin aynu ku dayanayno ummad waliba waxay leedahay stars xidigo cid ay aliqtidaa nabi maxamed ilaahay wuxuu ku yidhi inta ambiyadii fi suurati alancaam lagaga soo warrama ilaahay yidhi fa bihudaahu muqtadih baa ilahay yidhi kuwa hanuunkooda ku dayo ummadda muslimka ahi halyeeyay leedahay ay ku dayato maxay kaga dayanaysaa laqad kaana lakum fii rasuuli اllahi uswat xasana liman kana yarju llaha walyowma alakhir caqiidaa lagaga dayanaya oo dhaqan baa lagaga dayanaya oo akhlaaq baa waa hormoodkii bini aadamka aadanaha ayaa u hormooda inta alla doortay iyo intii raacday kadib inta alla doortay kasoo bilow nebi aadam nebi nuux nebi ibraahim nebi ismaaciil nebi muuse wixii ambiyo oo dhami qualitiga ilaahay ka dhex doortay bini aadamka waa almustafiin waa kuwii rabbi doortay kuwaasaa ah hormoodka aada ku dayanaysid nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamaya isaga dabadiya lagud fa calaykum bisunati wa sunati khulafaai raashidiin almahdiyiin ba ayuu nabigu leeyay alayh salaatu wasalaam waxaa laazimtaan aniga jidkaygiibuu nabigu leeyahy iyo jidkii khulafadii hanuunsanayd ee ka tegay iqtaduu biladayni min bacdi abi bakrin wa cumar kuwa sahaliyayo qofka muslimka u ah si loo ilaaliyo qofka muslimkaa identitygiisaasi identity identitygaagu waa waxaa sheegaya waxa aad tahay ayaa waxaa la tilmaamay inaynan ku dayanin hayrana maala ku dayashada qofku muxuu ku daydaa insaanka maxaa caadiya inuu ku daydo waxaad u haysata inay kaa sarreeyaan u soo maha qofka kaa hooseeya miyaa lagu daydaa maya qofka kaa hooseeya laguma daydo haddaad rumaysantahay inuu kaa hooseeyo haddaad se rumaysan tahay inuu kaa koreeyo waa lagu daydaa tusaale soomaaliya markaad joogteen dadka waalane siday u ekaayeen qofka waalane soomaaliga soomaaliya markaynu joognay aan dacdi cidi dari yeelaynin siduu u ekaa qof raama oo dhar jeexjeexa sita socanka maaha markaynu aragna waynu nixi jiray soo saa maaha qof dee muslim oo baahan oo dhib haysato ayaad u arkaysay wax isyidhi ku dayda miyaad aragta qof sidhaadaan maad siisa yeeshaa laakiin markaa laynoo sameeyey stars xidiga heesa xidiga kubadda cayaara xidiga film actarka dee arday stars ee uu raama yeesho ama shan maro oo kala nooca u qaato miduu halkan ka go-an miduu beerka ku xidho miduu lugta ku maro miduu adda ku maro barinta magaalado dham waa iska qaadanaysaa soconkaa maaha hadda may odhan war qaata cidnaynuguma odhan iyagu kuma khudbadaynin may odhan dhar fiican weeyaan kuwa iyagu hala xidho dowladda kuma khudbadaynin meel allaaliya maya aragteen meel lacture laga jeedinaya sheegaya warnimo kaa maryahooda iyo qaabkay u xidhay way fiican yihiin ha lagu daydo ma jiro bas way xidheen inuu saa u xidhay dabeetana waxaynu nidhahnaa waa faashinka cusub waa starskiiba saa yeelay xidigihii marka hore xidiga laga dhigay marka hore laga dhigay dad dadka sareeya dad xidiga ah maadaama ay xidig yihiin bulshada lama odhanayo ku dayde automatically waa dabciga bini aadamka sidiisuu aadanuhu ugu dayda duwalka iyo systemska markay timaado dowladaha xooga badan leh dadka inta kale waa iskaga daydaan tusaale ahaan spaintan spain iyo bortugiis iyo maalkan andalus in la ohan jiray somaydaan maqal oo beri muslimiintu ka talin jireen sideed boqoloo sanadood bay muslimiintu ka talinayeen yurubtan eh, hoose sideed boqolo sanadood baa muslim ka talinayay waxaanay ahaan jireen dhulka cilmiga adduunku markaa yaallo jaamacaday lahaayeen librariya la cambridge librariga ugu weyn boqol iyo toddobaatan bug baa oo jiray baa la dhahaa halka kan librariyada de bil malaayiin ay yaaleen ingiriiska boqorkiisii oo afar wadan oo yuruba xukuma ayaa habluhu dhalay iyo afar hablood soo diro yii scholarship siiye scholarship baa loo siinayay ay soo diranayay maxaan uga danleeyay waxaa ugama danleeyay cilmi iyo waxaa waxaa waktigaa caado ahaan jirtay ninka reer galbeede raba inuu iska dhigo nin cilmi yaqaan oo aqoon leh inuu maro weyn sida taydan oo kale maro ka balballaadhan iyo waxaynu naqaanaa mar kudhegdhegsan baa la soo maaha faashinku markaa inuu noqdo maro ballaadhan iyo gadh weyn oo lala baxo iyo alphabet carabiya cayn iyo xa iminka waxay noogu wada qoran b iyo h iyo m iyo n soo waxaas hadda kuma qorna dharkeena waxay ahaan jirtay dharka waagaa inuu ku qoran yahay eraya carabiya iyo maro ballaadhan qofka markaa rabo inuu iska dhiga aqoonyahan waa in erayo carabiya kasoo baxaan hadda waxaa laga yaaba erayo jarmal ama ingiriisiya marku hadlo ninkan scholar waa eh, qoladii damedaa wax kusoo baratay laakiin markaa markuu xoogaa carabiya soo tuurtuuro wuxuu noqonaya maxay se scholar waa aqoon-yahan ka yimi dhulkii cilmiga lagu hayay idan dadku inta badan noocyadkaasay isugu daydayaan taasi waa caadada basharka saa ogeed saaxib lmuqadama eh, aqoon-yahankii ugu horreeyay cilmiga sociologiga waxaa lamida ah, Eh, ibnu khalduun la odhan jiray eh, muqadamadiisa waa ka ku qoraya haalibka dadka ah dadka xoog bataa inta badan haqaafadooda iyo dhaqankooda iyo kala jirkooda lagu daydaa haddaba dadkii muslimiintii hore nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku tarbiyeeyey inay identity yeeshaan gaara ah. in iyagu fahmaan inay yihiin risaaladii ugu dambeysay xaqa ahayd inay iyaga gacantooda ku jirto kitaabu rabi lcaalamiin qur-aanku waa waxyigu ugu dambeeyay samada ka yimaada ilaahayna waxaa laga rumaysanyay inuu yahay maxay alcaliim alkhabiir alxakiim socanka kama rumaysnay that means waxa xagga rabi ka yimi waa absolute value waa aqoonta aan aqoon ka dambaysa jirin saxaabada markaa waxay rumeeyeen ilaahay subxaana wa tacaala iyo weynidiisa waxay qaateen kitaabka qur-aana waxay garteen aakhir risaale caalamiya inay gacantooda ku jirko waxyigii ugu dambeeya samada ka yimaada in iyagu ku jiro maxay adduunka kale markaa u arkayeen waxay arkayeen inay ardadoodii yihiin adduunka inay waxbaraan oo aqoonta gaadhsiiyaan aqoona iyagu leeyihin maha waa aqoontii ka timi maxay cirka ka timi marka waxay u arkayeen adduunka inta kaloo dhami inuu yahay maxay inay wax gaadhsiiyaan sidaa awgeed kooxdaas markuu nebi maxamed rabeynayay si gaar uu rabeeyey muctaqad gaaraa ah lagu rabeeyey aadanuhuna sidiisaba cultural conflict buu qabaa cultural conflict yani aadanuhu wuu isriixayaa dhaqan ahaan iyo afkaar ahaan iyo diin ahaan iyo caqli ahaanba ilahay qur-aanka wuxuu ley wadda kahiiru min ahli lkitaabi low yaruduunakum min bacdi iimaanikum kufaara xasada min cindi anfusihim ugu horeyn nabi maxamed wuxuu ku tarbiyey inay yeeshaan saa daraaddeed baa nabigu wuxuu yidhi xataa waxyaabaha yaryare dhaqanka caadiga ah aan wax weyn sii ahayn ayaa layidhi gaarku nooda maalan nabigu wuxuu yihi alayh isalaatu wasalaam in alyahuuda wanasaara laa yasbiquun yahuud iyo nasaari ma xinaystaan buu nabigu yihi iyaduku khilaafo xinaysta baa layidhi xinne haddii madaxa la mariyo haddaan la marin miyuu wax weyn sheegaya maya hadda maxaa loo leeyay madaahirtu waxay ka warantaa madaakhisha waxaa ku jira muuqaalkaaga sare wuxuu sheegayaa waxa kula fiican iyo ciddaad ku abtirsanaysay waxa uu sheegayaa cidda kula weyn ayuu madaahirtaadu sheegaysaa cidda aad u aragto subarka inay yihiin buu sheegaya sidaa awgeed buu nebigu wuxuu tilmaamayaa ha ku dayanina kuwa kan idinkaa ka koreeya weeyaane walaa tahinuu walaa taxzanuu maxaa ku xiga wa antum laclowna in kuntum muminiin ha murugoonina ha liidanina baa ilahay ku yidhi saxaabadii idinkaa koreeya ma waa ka faanfaan badantiin baa maya mabaadicda iyo muctaqadkaa wadaanbaa ka fiican haddii aad tihiin maxay laakiin bishard muminiin haddaad tihiin baa la tilmaamaya yacni iimaanka xagga alla ka yimi baa wax koreeya kaa dhigaya baa la tilmaamaya saa daraaddeed buu nebigu wuxuu tilmaamay dhaqamadooda qaldan ha ku dayanina maala wuxuu nabigu yihi nasaari siday ugu xadgudubtay nebi ciise hay igu xadgudbina oo maxay idhaahdeen nebi ciise buunbuuniyeen buunbuuniyeen buunbuunintu markay badatay markii dambe maxay idhahdeen waaba ina ilaah ama isagaa ilaaha saddexda ilaaha isku ilaaha ah tirtinity ama trinity ama eh, isagaa ibnullaahiya wax lamida bay idhahdeen nebigu wuxuu yihi haybubu ha ku dayanina buu nabi maxamed leeyahy oo maxay dhaha waxaad tidhaahdaan inamaa ana cabdun buu nabigu yihi anigu ilaahay addoonkiisii baan ahay ee cabdullaahi warasuulu dhaha maxaynu dhaha ashhadu an laa ilaaha illa allah wa ana anna cabduhu warasuuluhu waxaynu dhaha ilah baadaa keligaa lagugu caabudaa waxaa kaloo markhaati ka ahay nebi maxamed inuu alle rasuulkiisiiyey garanay ergeygaa lasoo dirtay laakiin ergeynimadu miyayyna ilaah ka dhigaysaa ama ilaah ka dhigaysaa maya waa ergeyga ilaahay soo dirtay ilaahay dadka kuu ka doortay weeyaan maca daalik waa addoon alle iyo rasuul alle baa layidhi ashhadu anna muxamadan cabduhu wa rasuuluhu baad ayaad qiraysaa waxau nabigu u tilmaamay saxaabadiisii man tashabbaha biqowmin fa huwa minhum haddaba bini aadamka cid waliba waxay jeceshahay inay iyadu macalinka noqoto dadka inta kalena ku dayda alburuuz muuqashada baniaadamka cid waliba waxay jeceshay inuu isagu noqdo maxay alustaada cidda kalena ku dayato dabeetana dhaqamada biniaadamku way sirihaan ilahay wuxuu leeyahy ahlulkitaab wadda ahlulkitaab wadda kahiiru min ahli lkitaabi low yaruduunakum min bacdi iimaanikum kufaar in badanoo ahlukitaab ka midi inay diinta idinka saaraan oo gaalnimo idiin celiyaan bay rabaan waa maxay gaalnimo kuu celi inaad tooda qaadatay rabaan ilahay muxuu qur-aan ku walan tardaa canka alyahuudu wala nasaara xataa tattabica millatahum baa ilahay yidhi raalli kaama noqonayaan ilaa aad tooda qaadata mooyaane idan cid waliba waxay raalli ka noqotaa ciddatiisa qaadata aduu marka lagu idhaa mid baa soo islaamay maxaad yeeshaa ku farxdaa jeceshay dadku inay wada islaamaan diinta soo wada galo soo maaha kuwa kalena waxay jecel yihin dadku inuu tooda wada qaato adduunkuna wuu isriixayaa sida dagaalka siyaasigaa ah loogu jiro dunida dagaal dhaqaale loogu jiro ummad waliba ay rabto inay iyadu ummadda koowaad ee dunida hogaaminaysa noqoto ayaa at the same time cid waliba waxay rabtaa culturekeeda dhaqankeeda inay ka dhigto universal valueskeedu inuu noqdo universal yani waxay aaminsantay iyo muctaqadkeedu inuu noqdo si awgeed baa ilahay wuxuu leeyay walaa yazaaluuna yuqaatiluunakum xataa yaruduukum can diinikum in istataacu marnaba ka zuuli maayaan baa ilaahay yidhi inay idinla diriraan ilaa ay idinka saaraan diintiina baa rabbi leeyahy subxaana wa tacaala haddaba ayuhalaxiba yurub waagii hore ama ninka cad isku soo dar wuxuu ilaashan jiray masaalixdiisa wixii masaalix uga jirto laakiin markuu dunidii uga xoog batay caskariya iyo dhaqaale ahaan iyo thaqaaf ba qaybo kamida markuu ka xoog batay wuxuu bilaabay hadda shuruuc caalamiya inuu dejiyo oo sheegaysa dhaqamadiisu inay universal yihiin culturekiisu inuu yahay maxay international markaa waaa lagu leey mujtamaca duuligaad kasoo horjeeda mujtamaca duulig waa ingiriis iyo maraykanada hadday iyagu wax soo saaraan waa eh, international baad kasoo horjeeda community wax la yidhaahdo mujtamaca dawaligaa markaa dhaqankiis wax kastoo kasoo baxa awal waxaa la odhan jiray dunidu culturesku waa kala gadisan yihin laakiin dhaqaalaan ka wada hadlamsa iminka maya valueska iyagaanu ilaalinaynaa bay ku valuegooda international haddaba su aasha waxay tahay bini aadamku kama maarmara inuu wax kala qaato maxaynu kala qaadan karnaa maxaynu kala lahaanaynaa thats the question dadka badh baa waxay moodeen wax walba in la kala qaato maya wax walba dadku ma kala amaahdo wax la kala qaataana waa jiraan wax aan la kala qaadanina waa jiraan wax la kala qaataa jiro dhaxalka bini aadamku uu weligii soo wada lahaa waa la kala qaataa waa maxay waa waxaan cilmiga la ydhaho cilmigu waa dhaxalkii aadanaha ilaa aadan wixii uu ka tegay kolba qola wax ku daraysay kolba qolaa qolo u dhiibayso ka baranayso kasii baranayso kasii baranayso kaa waa la kala qaataa kaasi ma laha sumad gaara ah. maalan qaacidada xisaabta ah ama fysiska ama chemistryga ah ninka soo saaray inuu gaal ahaa iyo inuu yahuudi ahaa iyo inuu muslim ahaa iyo inuu buudis maa ka dhex arki maysid waayo kala gedisna maala maanta xisaabta marka laydin dhigayo waxaa la yidhahdaa allogarithm allogarithmka ma taqaanaa waa maxamed alkhawaarzimi magaciisii alkhawaarzimi bay kari waayeen markaase alkhawaarzimiya allogaritam u qoreen waa nin magacii aljabr baa dhigatan aljabra aljabra waa nin muslima qaacida u soo saaray xisaabta aljabra la yidhahdo o dhan nin muslima soo saaray maxamed alkhawaarzimiga baale laakiin garin maysid adugu marka la dhigayo magaal baa keenay mise muslim waayo ciddii kasta keenta waa sidan isma bedelayso amaa marka la dhigayo socialka iyo siyaasadda iyo dhaqaalaha iyo waxaasoo dhami wasi wax lagu ohanaya qolada bidixda qolada midigta qolada communistka qolada socialistka qolada labaatan theory maxaa labaatan theory ka dhigi mabaadi'da la aaminsan yahay ku xidhanta ama sax ha ama qalad ha haata mabdaa la aaminsan yahay saxnimo iyo qaladnimo kama waramayo waxa ay tilmaamaysaa un maadaama theorygan tirada badan low noqday waxa weeyaan qolada bidixduna saasay rumaysantay qolada midigtuna saasay rumaysantay markismku saasuu rumaysan rumaysanyah socialismku saasuu rumaysanyah liberal democracygu saasuu rumaysanyah bale liberal democracygaa la kala qaadqaaday hadhow markaasaa lagu odhan doonaa egalitarianku egalitarianku saasay rumay idan tiori bay soo baxaysaa waayo waxaanu tioriya maxaa ka dhigay waa mabaadida dadku aaminsan yihin haddaba waxa isweydiinta leh wadanadan baad timaadeen maxaad ka qaadan kartaan maxaydan ka qaadan karin maxaa u baahantihin inaad ku mintantaan oo kiini hor haysataan maxaase u baahantihin inaad barataan dadku waxaan loo baahnay in la kala qaatoba dad badana kala qaataan qiso idin sheego qosol leh waxay idhahdaan ninkii la odhan jiray gandi soomaydan maqal maxatima gandi ma maqashe india ninkii xornimadeeda raasin jiray ee pacifisamka aaminsanaa mahatma gandi ayay waxay idhahdaan baa meelahan ingiriiska iyo yimi dabeetana mahatma gandi wuxuu xidhan jiray labadiisii goob go- yaroo xagga sare laga huwado sawiradiisa meelaha ku arkay go- yar uu jeeri qaarayo garabkani muuqdo ama uu hulaaban yahay iyo go- xagga hoose laga guntado inta la duuduubo dabada lasoo geliyo go-an hoose marka sidaa loo guntado intan dhexaa la duuduubaa dabeetan xagga damba la mariya halka dambaa marada laga geliya markaa mid ingiriis baa wuxuu ku yidhi werstis go-aanu dabada gelinaya buu leeyay waxani waa maxay gaanti kama mashquuline wuxuu ku yidhi ka ingiriis taagiisiibu xidhan yeelkaysay taagiibuu taabta wuxuu yihi waris ninkan dee taagiis wax caadiyuu leeyahy socankaa maaha taagu waa maxay marka hore waa mara yaro qoorta lagu xidho waa un nin int maraanka iskaga duuduubay qoorta halkana ka laalaadiyay gaanti wuxuu ku yihi waris disisa nacty buu ku jawaabay markaa kani waa luqun xidh nacty ba halka la yidhahda weeyaan gandhina waxay dhahan this is a bug type so yani wuxuu tilmaamay hadda luquntaadu maad mid ka lusheen dabadayda ka lulay marka maxaa maxaa u dhaxeeya ninba mar meel ka lulay yani no difference wuxuu gaandi rabaa inuu sheego wuxuu rabaa gaandi inuu tilmaamo maradiisu inay dhaqankiisii tahay adigana kaasaa dhaqan kuwaana kanaa dhaqanin dhaqan dhaqan kama fiicla markaa ku tilmaamaya yani wuxuu rabaa inuu u sheego inaanay macno samaynayn inaan taay xidhaa oo ka taga dabageeliskayga its the same thing buu tilmaamaya markaa markuu gaalku yidhi kan necty baa la yidhahdaa gaandina wuxuu yihi kanna bagty baa la yidhahdaa thats all waa laba maroo midba meel ku xidhanta maxaan uga dan markaa waxaan uga dan waa inaan garanaa maxaan qaadanaynaa iyo maxaynan qaadanaynin dadku inta badan wixii faa'iidadu ku jirtay wakti iyo juhdi iyo caqli bay u baahan yihinoo ma qaataan waxaan macnaha samaynayna dadku way qaataan maalan aqoontu waa dhaxalkii reer nabi aadam inaynu qaadanaabay ahayd engineering baro dhakhtarnimo baro biloodnimo baro combyuter baro kan baro waa dhaxalkii reer nebi aadam aadana intuu soo jiray oo dhan buu midba mid ku darayay qola iyadu halkan ka bilowday ma jirto aloomun inta iyadu fikirtay caqli weyn oo tidhi annagaa wax walba soo saaray ma jiro ee wax jiray buu nimba inku dul dhisay nimba inku dul daray marka waa dhaxalkii aadana ka dhexeeyey saa daraaddeed kaa lama kala martiya waa la qaataa qaacidada caamka iyagu reer galbeed qaataanna waxa weeyaan kaa laysma siiya xataa waa la kala xadaa shirkad waliba inta rasmiga ee aqoonteedu ku xidhanya waa secret u qarsoono shirkadu leeday mercedes maxaa mercedes ka dhigay sir yaroo haystaa jiro aanu dunida u sheegaynin sirtaasaa waxay ka dhigtay maxay mercedes quality inuu raacan yeesho waxaan yeesho fogaswagen maxaa fogaswagen ka dhigay wax u gaara baa jiro u ka gedisay iyo kuwa kale u qarsaday howl dunidoo dhan technologiga ee lawaacinta nin waliba inta rasmiga ee uu ku mintidi karo inta tiyariga ama la kala qaadan karana waa laysu sheegaa idan wixii ku saabsan aqoon dunidu waa kala martidaa waana kala la qaataa aqoontu waxay sheegaysaa markaa inaad dhigan karto adoo waxaad doonto aaminsan adoo muslimaad dhigan kartaa adoo christanaad dhigan kartaa adoo boodhisamaad dhigan kartaa adoo aqoontu saasay sheegaysaa jana wuu qaatay isagoo mabdiiisii haysta india way qaadatay iyadoo dimaheedii badnayd haysata jabaan way qaadatay iyadoo waxeeda haysata idan aqoonta rasmigii waa cid waliba way qaadan kartaa waxyaabaha aan la kala qaadan hadaba waxaa kamid a ah waxaa aydhan dantigaaga hoseeya dadnimadaada waa caqaa lama kala qaato inaad dee bedelaysa diinta o dhan mooyaane idan markaad qof muslima tahay caqiido kale inaad qaadata maa lama qaato akhlaaqiyaadka akhlaaqiyaadku asliyan waxay ambiyadii hore ka tageen iyo wax walba diinta islaamigay ku jiraan idan akhlaaqdu islaamnimaad ku haysataa lama kala qaato sulukiyaadka dhaqanka culjarka waxaasoo dhami waa dunidu dhulka isku hayso waxaynu u baahannahay markaas inaynu gaarnimadeenna isu taagno nabigu calayh isalaatu wasalaam isagoo saxaabada udigaya wuxuu ku yidhi lattatabicana sanana man kaana qablakum aw sunana man kana qablakum waxaad raaci doontaan wadooyinkii kuwiidii ka horreeyey mareen buu nabigu ku saxaabadu way yaabeen waayo saxaabadii markaa noolay dad ku faanaya bay diintooda iyo dhaqankooda dadaan marnaba gaal wuxuu ogeyn bay ahaayeen iyadoo laga xad marka la eego materialka waa laga xadfaansanaa laakiin marka diin ahaan la iyo wixii xagga rabbi ka yimi bay ka korreeyeen markaase waxay nabigu ku yihi kuwa idinka horreeya waddadoodii baa maraysa saxaabada inta yaabeen bay waxay weydiiyeen alyahuuda wanasaara ma yahuud iyo nasaara markaasuu nabigu yihi ha yahuud iyo nasaara hadday god masalugalay galaan waa ka dabageli doontaa buu nabigu yihi masalugalayda soo ma taqaanayna waa masacagalayda carabta waxay leedahay mid yaryar oo dab la yidhaahdo tina tawaaweyn warawar bay ku sheegaan mid yaryar baa jirta oo dabl la yidhaahdo oo carabta joogta godad yaryar bay gashaa nabigu yihi god mase lugalay hadday galaan waa ka dabageli doontaa watashbiih bilmustaxiil god mase lugalay qof bini aadam o is idhahda gal ma jiraa waayo maxaad u geli weyda de manfac iyo faa lagu ogeyn godka yare mase cagaleed u gasho maxaan qurmuun iyo uskag hayna ku jira meel yaro madooba qurmunooskeeda macnaheed waxa weeyaan wax aan macnaba nolosha kulahayn lahayn hadday sameeyaan waad samayn doontaa waxaan aan kulahayn ku yani maanta tusaale waxaa laga yaabaa mara dildilacsan buuna xidhanaya ka daba xidhanaynaa waa ognahay mara dildilacsan inay faa'iido lahayn lakin waxay leenahay walaalka muslimka imika sita haddaad weydiiso niyo marada dildilacsan maxaad ku falaysaa jawaab miyaa loo hayaa qof bini aadam inuu mara daldalacsanayso inagaba ka kaaday ka iyagae sitaa mara daldalacsane wax faa-iido ku jira miyaa cidi garanaysa cidsa cid sharxi karta miyaa jirto dunida ku noolba ayo professor dunida jooga oo inoo sheegi karaa marada daldalacsane faa-iido ay leedahay in loo sameeyey markaa horta mid ku talagal waxay idhaahdaan wax badanoo bini-aadamku sameeyaa bay dhahdaan caqliga ma galo bini-aadamku way dhah haduu caqligu hogaamin laha qumanaan lahaa walidaalika baa ilahay wuxuu leey haddaa caqliga si fiican u raaci lahaydeen ahlu may noqoteen low kunnaa nacqilu maxay dhahdeen low kunnaa nasmacu oo nacqilu ma kunna fi asxaabi saciid dunida markaanu joogna haddaanu dhaga yeelanahay ama caqliga isticmaal lahayn jahanabo maanan galleen bay leeyihin laakiin bini-aadamku marar badan wuxuu sameeyaa waxaan caqligu sheegaynin maalan cimrigu waa wax yar soo maaha ilaahay waxaad ka baraysaa inuu cimri dheer ku siiyo susama wada barino ka waran haddaad khasaarayso halkaaska fadhida ad waxba qaban sheekaysa maantoo dhan fadhido waxaan aada luminaysaa ama waxaad leedahay waktigaan dilaya oo maxaad dilaysa wa cimrigaagii wakaad lahayd ilaah wey dheere baad leedahay baan dilaya idan haddaad caqliga isticmaasho wax loojiga maaha inaad waxaad ilaahay ka baryaysay cidla ku daadisaa wax macquula ma waxay ahayd addunya aakhira inuu midu wax kaaga talo sanadaha dimanta lagu idhaahdo afarta jirkaad ku dhimanaysaa waad werwereysaa laakiin waxaad ogashahay afarta kuwa inay lumaan oad iska fadhfadhido saa awgeed markaan ku leeyahay caqliga ma galo haddana waa la samaynayaa macnaheedu waxa weeyaan waxaa luntay mawaasiintii wax lagu qiimeynayay waayo miisaanka caqliga ee bini aadamkaee caadiga haddaynu isticmaalno marada in la dildilaaciyo wax faaiido ku jirta ma jirto way dildilaaciyeen garda isagaa dildilaaciyey nimaani alla iyo rasuul baa aaminsanayn ama lumay adigu haddaad alla iyo rasuul aaminsanayd maxaad suluga u qaadatay muxuu ku taraya meella wax kama tarayo waxaan uga dan leeya markaa nebigu isagoo raba inuu saxaabada u sheego maxaa la qaadan karaa maxaase la qaadan karin ayuu wuxuu leeyahay waxaa mari doontaa wadadii kuwii horumareen markii la weydiiyey ma yuhuud iyo nasaara yuhuud iyo nasaara buu ku yidhi hadday god masalugala galaan waa ka dabageli doontaa ayuha laba wax iyo bini aadamka inta badan uu ku lumaa shahwaatu nafsi waxay naftu jeceshay waayo waa layna imtixaamaya adduunka imtixaan baynu joognaa waxay naftu jeclayd baa badhna la waa xalaal badhna la waa xaraan naftu maalan inay gabadh la kulanta way jeceshay waa abuur ilahay kugu abuuray lakin waxa lagu yidhi hadaad sidaa ula kulantana waa xalaal haddaad sidaa ula kulantana waa maxay xaraan inaynu wax cunno waa u baahanay lakin waxa lagu yihi kaa haddaad cuntana waa xalaal ka haddaad cuntana maxay waa xaaraan wa mawduc limtixaan shahwatu nafsigu waxay naftu doonaysaa waa meesha laisku itixaamayo ee lagu yidhi haddaad xaggaa ka martana waad guulaysanaysaa haddaad xagga kale ka martana waad khasaaraysaa meeshanaynu joogno muqriyaadkaa tiro badan waxaa qofka ambinaya ugu yeedhaya xumuhu u tiro badan yihi waxaa kaloo tiro badan shubahaadka waxaa diinkaaga kaa shaki gelinaya tiro badan haddaba ilaahay wuxuu ina leeyay wain tutic akara man fi lardi yudiluuka can sabiili illah dadka intooda badan haddaad raacdaan jidka ilaahay ba waydinka luminaya baa la leeyay waxa waya in badan oo bini aadam ka ah caqliya diintoona ma isticmaasho in badan oo bini aadam ka ah caqligu wuu ku jiraa waxna wuu fahmayaa laakiin markay dhaqanka timaado ma isticmaalayo wuxuu isticmaalaya hebel ku dayo sidan baa la yidhi dadkaas sidan u badan caynkaasaa dadku u dhaqmaa waxaan logic ahayn buu ayuu isticmaalaya si awgeed baa ilahay wuxuu leey war dadka inta badan haddaa iska raacdaan waa lumaysaan baa la yidhi waxaynu isweydiinaynaa markaa sidee baynu u ilaashan karnaa dadnimadeena iyo waxaan qaaliga aynu sidano iimaanku waa qaali dhaqanka islaamiga waa qaali diintu waa qaali waxaynu u baahanay inaynu waxaa xifdino ilaalino isla markaana dadka kale baro waxaynu kaloo u baahannahay waxay dadka kale ina dheer dheeryihiinna inaynu ka baranno ka soo qaadano dadka kale maanta waxay ina dheer dheeryihiin all scientific material baa layna dheeryihi oo aynu seexanay saddex boqol oo sanadood ee u dambeeyey muslimku xagga hurdada u badnaa waxaynu baahna in hurdadaa yarayno dabeetana waxa aadanuhu ina dheeraada aynu soo qaadno laakiin inaynu taa soo qaadno macnaheedu maaha tii aynu haynay inaynu daadino marnaba macnuhu maaha si awgeed waxaa ko-wa ilaahay weynidiisa inaynu qorro iyo ku-xidhnaanshihiisa badino iyo su-aasha aynu weydiisanayno inuu ina hanuuniyaa salaada markaynu tukanayno maxaynu akrinaa ihdina siraat almustaqiim sooma akrino waa maxay macnaheedu yaa garanaya ilaahw jidka toosanna wafaji soo xaggaa maaha maxaa ku xiga siraat aladiina ancamta calayhim jidka toosani waa kee waa kuwii aada u nimcaysay jidkay mareen kuu nimcayna waa ambiyadii iyo saalixiintii iyo awliyadii iyo rususha iyo dadkii wanaagsanaa jidkii ay mareen maxaa ku xiga غayr اlmaqduubi calayhim waladaalin waa maxay macnaheedu ilaahayow kuwa lumay iyo kuwaad u cadhootay jidkooda hana marin labadan qole maxay ku calaamadsan yihin jidka toosan waa la sheegay bini aadamku markay timaado saxa iyo qaladka waa saddex qolobo qolo afraad ma jiro imaa intaad xaqa garatay inaad raacdo waa qolo xaqa intaad garatay inaad ka weecato waa qolo asalanba inaanad xaqa garana meel cidli aad dardarayso dadku waa saddexdaa un wadada afraad ma jirto wadada koowaad waa wadada ambiyada iyo saalixiintii ay mareen waxa weyaan waa dad xaqiina gartay isla markaana raacay wadada khayrilmaqduubigu kuwa loo cadoodayna waa maxay waa kuwa xaqana gardanaya isla markaana maxay ka weecanaya mithal kuwa waxaa la yidhahdaa yuhuudba ka madaxa iyo wixii wadadooda raaca waayo yuhuud ilahi qur-aanku wuxuu ku tilmaamay maxay nabi maxamed waxay u garanayaan baa la yidhi kamaa yacrifuuna abnaa'ahu qof ilmihiisu ka luma miyaa jira ilmahooda say u garanayaan bay inuu maxamed nebi ahaa u garanayeen haddana waa diideen waa dadafeeyeen iyagoo xaqa garanaya maxay ogaan u dhinac mareen olena waxaa la yidhi waa daaliinoo marka horeba jidkaba ma hayaan waa dhaafeen haddaba maalin kasta ilaahay waxaa toddoba iyo toban jeer weydiisataa haddaad faralkoo ula tukanto in ilaahay jidka qumana ku mariyo labada kooxood kale jidkooda nin rabbi kaa ilaaliyo socankaa maaha awal suura qur-aanka ka faatixada maxaa ku xiga albaqra soo maaha albaqra aayaad ka horeeya akri alif laamiim maxaa ku xiga dalika alkitaabu laa rayba fiih maxaa ku xiga hudan lilmuttaqiin hanuun baynu raadinayno ilahay weydiisanayna soo maaha kitaabkaasaan soo dejiyey isagaana dadka saxa ah hanuun u ah baa ilahayna yidhi soo hanuun ma rabtaan halkuu ku maalin kasta ilahay baynu barya ilah hanuun na hanuuni na hanuuni ilahayna wuxuu ina leeyahy ku qoray hanuunkiiya ka raaca idan waxa koowaad aynu u baahanay waa maxay inaynu ilaahayna baryadiisa badsanno jidka hadhaqaqan raacno shayaatiinulinsigu waa khatar waxay akrinayaan waa khatar nabi maxamed baa ilahay wuxuu uhi walowlaa an habatnaaka laqad kidta tarkanuu ilayhim shay qaliil haddaanan anigu ku sugin baa ilahay yidhi marbay ku weydaarin lahaayeen wadadabaa rabbi leeyihi haddii nabi maxamed caynkaa la yidhi adigu maxaad isu malaynaysaa haddaba haddaad tidhaahdo war anigu berigaan ah, yaraabaa qur-aanka soo barto dhowr kitaabna waan aqaanay anigu lumi maayo eh warbaad lumaysa kada waxaynu u baahanay intaynu isdugsanno inaynu masaajida iyo meelaha wax laysugu sheegayo ku xidhnaano inaynu qur-aankeena dib u daraasayno inaynu diinta dib u fahamno inaynu isku dayno inaynu korno diin ahaan iyo caqli ahaan iyo cilmi ahaanba wailaa halkaasaan joogaya waan isku filaanayaa ma jirto halkaasaan joogaya waanan isku filaanayaa ma jirto qodobka labadan tilmaamaya waxa weeyaan athiqatu billahi wa binmanhaji kalsooni inaynu ku qabno ilaahay diinkiisa oo qofka bini aadamka ah hadday kalsoonidu ka luntiyo yaqiintu waxba ma noqdo taasina wallaahi iyaguna waa sax adiguna sax si saxa ma jirto waxaa laga barata nimankani cilmay leeyihin oo kaasoo dee wax badan bay tajribeeyeen oo hadda bal ilahayna ka war ilahaya nimankan kee cilmi badan aantum antum aclamu am illah wallahu yaclamu antum laa taclamuun wma utiitu min alcilmi ilaa qaliila ma allihii dunida iyo dadka iyo caqligaba abuuray iyo caqligii u abuuray koox ka mid aad si dhinac dhigaysa aad u malaynaysa in isku soo dhadhawaan karaan is logic maya mana suurtagalaha inaynu inagu masalo si qalado ufahmna waa dhacdaa aan diindaba kamid ahay inaad si qalado ufahamto waa dhacdaa laakiin wixii rabbi ka soo degay xaggiisu waa xaq mana dhici karto ilaahay kitaabkiisa waxa ku qoran iyo ficilka alle ficilka alle waa maxay waa dunidan uu sameeye siduu u sameeye dee bini aadamka la yidhi caqligaa ku baadoono ina iskhilaafana ma dhici karto labadaba isagaa ilaahay leh hadalkana waa kiisii kownkana waa maxay waa ku isagu sameeyey anzalahu bicilmi baa ilahay yihi qur-aanka lagu soo dejiyey idan waxa aynu u baahanay waxa weeyaan kalsoonidu kaa dhimanin oo aada garato ilaahay inuu caalim yahay bale inuu yahay maxay wa fawqa kula dii cilmin caliim ka u cilmi badan inuu yahay bal inaan bini aadam kula baratami karin inaad garato inuu axkamulxaakimiin yahay inaad garato walaa yunabi-uka mithlu khabiir binaadamku waxa idhahnaa ninkan baa khabiiro waa expertka looga dambeeyo expertka kii abuuray ka war iyo wuxuu expertka ku yahayba kalsoonidaas waxay keenaysaa inaad rumaysato inaad saxan tahay de ila haddaad rumaysan tahay alkhabiir alcaliim wuxuu soo dejiyay inaad haysato macnaheed waxa weeyaan inaad rumaysan tahay inaad jid saxa hayso ka jidkaa khilaafsanina inuu yahay maxay the wrong one qofka qaldan waxaad kaloo u baahan tahay wixii medmadow kaa gala inaad ahlu cilmiga weydiiso fasaluu ahla dikri in kuntum laa taclamuun waxaynu kaloo u baahanay binaa macrifiya inaynu yeelano inaynu dhisanno korno berigii malcaamada aad ku jirtay halkii ay diintu kuu joogtay inaanay kuu jooginde yani waxaad moodaa dadkeena inta badan diinkeenu wuxuu joogaa maxay berigii aynu yarayna malcaamada aynu ku jirnay ama madrasada iyo iskuullada aynu dhigan jirnay halkii aada joogtay inaanad weligaa joogin qofka muslimka waa inuu koraa sidaad nolosha kaleba u koraysa tajribe iyo aqooni kugu kordhayso ilaahay tiisana waa inaad macrifadiisa barataa ilaahay garashadiisa waa inay kuu kortaa waxaynu kaloo u baahanay da-yarteennana inaynu tallaalno qofka meesha xanuunada badane faafaa joogaan dhakhtar ka shaqeynaya maxaa la yidhaha masta mast dee in xanuunka laga tallaabo matalan dhakhtarka tibada dhakhtarka ka shaqeeya dadkii tibada qabay waa la karantinimeeyo meel gaara la geeyo magaalada ayaa lagu soo daynin baa la yidhi haye dad baa u shaqeynaya maxay yeelayaan ners baa joogto dhakhtar baa joogo ku baa joogo kuwa ma joogo waxaa la yeelayaa iyagu meel khatara bay joogaan waa inay tallaalaadaan qof aan tallaalayni waa inaanu ka shaqaynin maxay meeshata haddii la tallaala markaa maxaa suurtagala jidhku inuu isdifaaci kara baynu leenahay oo uu xanuunka iska celin karo macnaheedu waxa weeyaan qofka haddii caqiide islaamiyo saxa la baro inta uu yariyey wuu talaalmay weeyaan marka xanuunada iyo shubahaadka inta badan le waxay noqonayaan maxay kuwa aan marin laakiin ilmaa yare halkan ku koray ee aan diin la barin ee waxba la barin war wanaagsanowna aynu hayno u wanaagsanaanaya maba tallaalle adiga haddii tallaalkaaguu khafiif ahaa weli khatar badanta ku jirtaa waxaad u bahanta in lagu cusboonaysiiyo waayo meeshaynu joognay weligaa miyaad maqashay intaad soomaaliya joogtay ilaahay ma jiraa mise ma jiro cidkaad murmaysa intaad soomaaliya joogtay weligaa miyaad maqashay nebi maxamed nebi maaha cid leh weligaa miyaad maqashay qof le akhiraba ma jirto war dadna lasoo saari maayo waa la dhimanaya haddaad u timaado dad waxaa wada rumaysan saaad isaga celinaysaa asaana waxa kale adilay leeyihin sax fi lkitaab wasunna daliilay leeyihin caqliya iyo cilmiyaba yani waxid min alculamaa muslimiinta axaadiista nebiga kasoo kun iyo laba boqoloo daliil buu qoraya oo cadaynaya nebi maxamed inuu nebi yahy alayh salaau wasalaam laakiin adigu kun iyo labada boqol maxaad ka taqaanaa waa hal kitaab baa qoraya intaynu ka baranay innagu musallamaadkeenu muran baan ku jirinba saa daraaddeed adiladeedaba maynan baran jirin maadaama aana cidiba ku muransanayn ay musallamaadka ka mid tahay waxaa dadkao dhami rumaysan yahay murankaaga may jirin laakiin markaad halkan timaado ee iskuulka doodu ka taagantay ee t v-ga doodu ka taagantay ee jaamacaddaa tagtay waxaa laga yaaba jaamacadaha courseska ugu horeeya laysasiiya inuu noqdo semester zerogo philosophy lagu dhigo oo laleeyahay dadka caqligooda la ballaadhan ee philosophiga maxaa la dhigay intanaa kuu sheegaya murankeeda iyo wixii aadanu kusoo murmay shubahaadkii oo dhan baa la keenaya maca dalik adiladii islaamiga hadicda kuu dhigi mayso si aada u badbaadaysaa marka haddii gaalnimadana khabiir dhigayo islaamnimadaaduna qur-aanka qeyb ay noqoto si aad u badbaadaysa macalinku lahu faatixada qayb yani waa dad baynu dhulkii bukaanka aynu dadka geenaynaa wax dallaalana siin mayno xanuunkuna ayuu ku dhicin baynu leenahay miyay saasu suurtoobaysaa idan waxaynu u baahanayaa idhanta tigeena si aynu u ilaalino dadkeenna yaryar inaynu tallaalyo dadkeenna waaweynba oo ah diinkeenna inaynu si rasmiya u baranno si aynu dunidu waa muctarak waa goob dagaal dunidu dagaalku maaha kan xabadda laysku rido qura caqaaiddaa layska duminaya dhaqankaa layska duminaya akhlaaqdaa layska duminaya noloshoo dhan baa loolan loolanka si aad u guulaysan karta oo isaga celin kartid waa inaad haysataa maxay hubkaagi waa inaad haysataa kawarra askari haddaad tidhaha dagaal gal qorina cid ku siin mayso askari goob dagaal la geeyo aan qoriba haysan ka war amabase aan la tareen garayn qorigu agtaadaa buu yaalaaye laakin tareeraynma ma tiid waxaa laga yaabaa inteena badan la sheegaya qur qaybsanay inay ku jirto laakiin hadaan lagugu tababarin sida daliilka loogala soo baxee layskaga dhiciyo waxaad la mid ahay undaa nin la yidhaha askaraa lagu qora wax trainingan aan la siinin idan waxaan madan leeyahay waxaynu u baahannahay tadciim inaynu helno waxaynu ka heleynaana inaynu diinteena si fiican u barano waxaan raacinayaa aydhanta waxaa ka mid ah afkeenna muslimnimada markaynu ka nimaadno muslimka kale maxaynu kaga gedisana intan hore waa laynala wada lahaa aan ka hadlayo dhan soo maaha muslim oo dhan bay ka dhexaysay kiisa carabka iyo kiisa e, talyaaniga iyo kiisa bersianka iyo kiisa muslim oo dhan bay ka dhexaysay maxaa aniga soomaaliya iga dhigay markaa maxaan caawa idin hor fadhiya inaynu isafgaranayno haddaan anaf soomaali ku hadal ma soo hor fadhiisan laha ama se iyagu maya lahay yani maxaa sokeeye iga kiin dhigay waxaa iga kin dhigay afgaraynu ku hadlayno idan luqadu waa identitiyada ugu culusee bini aadamku wato mid ka mid ah qofka luqada waaya wuu lumiyay identityga dadkaasi luqadu waa waxa dadka isku xidha waa waxa cultureka sida waa waxa dhaqanka sida waa waxa xataa diinta dadku uu rumaysan yahay sida waxaasoo dhan way khafiifayaan amase way lumayaan markaad luqada weyda waxaad u ubaahantahay luqadaada inaad mid rasmiya ka dhigtid caruurtaada iyo ubadkaaga intaad dhasheen ay mid rasmiya u noqoto oo si rasmiya loogu wada hadlo waxaan kusoo koobaya markaa dunidaynu ku nool lahay waa laysriixayaa baddana waynu nimid carabeed baa wuxuu yidhi isagoo gabyaya haddaan tarjamo intuu labadiblo u xidhay buu badda ku tuuray buu yihi deetana wuxuu yihi war hooy adiga iyo biyaan idin kala digaya haqoyd suurtagal miyay tahy qof inta labadiblo loo xidho badda lagu tuuro in la yidhaha war haqoyi yacni diinteyda baran maayo oo kaljarkayga baran maayo oo waxaa isku difaacaya baran maayo nin ragaan ahaanaya soomaaliya waxba igaba waxa waxba ka jirin markaa waa kaa la yidhi haqoyin waxaa laga yaabaa imika inay madaahirta marayso muuqaalkun inuu yahay waxaynu had ilaa hadda bedbedelnay haddii wax inaga bedelmeen laakiin waxa weeyaan muctaqadkaa bedelmaya diintaa shaki galaysa dhaqankaad ka tegi doontaa afkaa lumaya jiilka kaasii dambeeya uu kaasii daraya haddiise aynu hadda bilowno tadciimkeena iyo diinkeena iyo barashadiisa iyo wixiisa noqono waxaynu noqon karnaa dad jira ilaahay qur-aanka wuxuu inoogu tilmaamaya marka waanzalnaa ilayka alkitaaba bilxaqi musadiqan lima bayna yadayhi min alkitaab wamuhayminin calayh ilahi wuxuu leey nabi maxamed waxaan kugu soo dejinay kitaabka isagoo xaq ah isagoo rumaynayabaa ilahay yihi wixii xaqa isaga kasoo horreeyey islaamku maaha in la wixii hore o dhami waa baaba maya wax badan buu sugaysaa diintu ama diimihii hore ay ka tageen ama caqliga saliimkiiba uu keenay waxaa waa sugaynaa baa ilahay yidhi wa muhayminan calayhi isagaana xukumaya oo waxaa saxiis qaladkiisa kitaabkan baa kala sheegaya baa ilahay yihi kitaabkii muhayminka ah hadduu markaa inaga lumo dee waa qaldanna faxkum baynahum bima anzla allah wlaa tttabic ahwaءahum cama jaءaka min alxaqi likulli jacalna minkum sharcata waminhaaja baa ilaha yihi ku kalo xukum waxaan kuu soo dejiyay baa ilahay yihi oo dadka hawadooda ha raacin waxay naftoodu iska doonto dadka waxay naftoodu doonto iska raacin cid walba wado iyo sharci baan u yeelay baan rabbi leeya waxaa kaloo qur-aanka ilaahay noogu tilmaamaya waxdaruu man yaftinuuka can bacdi maa anzala allah baa nebi maxamed uu yidhi wixii aan kuu soo dejiya wax ka mida inay kaa fitneeyaan oo kaa fogeeyaan ka digtoonow baa ilaah yidhi dadka lumay marka ilaahay ka warramay inta ambiye lagaga warramo qur-aanka ayaa ilahay wuxuu hi fakhalafa min bacdihim khalfun adaacu salaata watabacu shahawaati fasawfa yalqowna hayaaba ilaa yidhi kuwii hore saalixiinta waxa ka dambeeyey baa ilaahay yidhi gruub kale maxaa calaamad u ah wixii diinta camaliga ugu weynaa way dayaceen salaada way ka luntay baa la yidhi waa dayacanta waxay naftoodu doontana way iska sameeyeen kuwaasi waxay sumad u yihiin baa la yidhi dadka wanaagsan dadka kasoo horjeeda haddaad labadaa calaamo isku aragto waad maydhantay ogow haddaad is aragto iyadoo salaadaadu ay galab galab noqotay iyo iyadoo shahwaatu nafs naagaha cadcad lagaa rogi laaya iyo meelaa qurunku joogaan maydhantay ma noolitay yani waa calaamadaha ilaahay inoo tilmaamaya in lagu garto maxay qofku marka uu eh, khalafkii dambe markuu yahay alkhalf la tilmaamayo fakhalafa min bacdihim khalfun warisu lkitaaba ya'khuduuna carada hada aladna wayaquuluuna sayukfaru lana wain yaatihim caradun milu ya'khuduu ahlukitaab sagoo ilahay ka waramaya waxaa la yidhi kuwii hore qaar baa ka dambeeyey kitaabka iyagu dhaxal helay waxaa kala nooca dadku waxay u dhintaanay dhididkooda iyo dheecaankooda ku helaan iyo waxaa dhaxalka lagu hela xataa xoolaha caadiga ah xoolahaad ku daashay ee ku dhimatay ee bad u martay si yar lagaaga furfuri maayo sacayka ma ah laakiin odaygu wixii uu ka tegay iska tirada badnaa hadday halkan yaaliin waa mar haddaan maftaaxii midigtaa ku haysto marxin maayo xoolaa miyay lahayd yani waa saar doonaa baan u gelayaa weya haddaad odayun ka tegay waayo adiga dhidid iyo dhacatoona kaama gelin ilaahay wuxuu leeyahay kitaabka kuwa dhaxlay saxaabadii dhidid iyo dheecaan baa ka galay waa loo cadaabay oo way u dhinteen oo way u dagaalameen oo way u hijroodeen oo wax bini aadan mashkilad u qabsato o dhanba inay kitaabka a ilaashadaan ay u mareen saa daraaddeed way xejinayeen oo cid walba way karabayeen laakiin qoladii dhaxalka isaga heshay dhalatay un isagoo meesha yaalla ee dabeetana soo gaadhay unu dhaxalka u qaadatay ilaahay wuxuu yidhi waxay kuwaasi odhanayaan yaakuduuna carada hada aladna wayaquuluuna sayukfaru lana waxay doonaan inta iska sameeyaan bay odhanaya ilahi waa afuururaxiim dembigeenna allaha dhaafo iyagoo halkaasay joogayaan ba ilaah yidhi wain yaatihim caradun milu mar labaad hadii hadana wixii kala soo maraan yaakuduuh baa ilah yidhi iyagu daynba maayaan xumaha xagga kalena waxay leeyiin ilahay waa isaga keen dambi dhaafi doonaa waa kooxda dhaxashay baa ilaah yidhi kutubta ee maaha dadkii uu dhintay naf iyo naf isbe ku bixiyey maaha waxaan kusii koobaya ayuha alaxiba labadan qodob oo kaliya oo ah aydhan fatigaaga waxaa sheega ee ugu weyni waa diintaada caqiidadaad rumaysan tahay iyo dhaqankeed iyo wixii la socday iyo afkaaga halkan aad joogtaana labadaasiba khatar bay ku jiraan halkan aad joogtaana labadaasiba khatar bay ku jiraan haddaynu rabno identitygeena inaynu ilaalino waa inaynu labadaa sugnaa hadday uba tahay iyo hadday inaga tahay iyo hadday xaasiskeena tahay iyo hadday waayeelkeena tahayba waa inaynu maxay sugnaa marka waxaynu noqon karnaa dad soomaaliyeed oo muslima oo wadanada degan dadiyu sidaa yeelo waxoodii sugay baa jira jaaliyaadka yahuudi dunidao dhan waa degan yihin waanay sugeen waxoodii inay haystaan ama ha u qaldanaad ama ha u saxsanaatee waa sugtee laakiin goormay sugeen markay caqli iyo xoog iyo xoolama ku bixiyeen inaynu waxaan sugnaa maaha wax riyo ku imanaya iyo tamaniyaad insha allah insha allah muslim baynu ahaanaynaa maaha saa maa wax ku imanaya maxay dadaal inaynu la dhibaato inaynu waktigeenna wax kamida siino jeebkeenna wax kamida inaynu ku bixino waxaa laga yaabaa inaydan la adkaato masaajid yar dhistaa laydin leeyo dee xaggee lacagta laga keenaya waayo waxaa barateen masaajid xaajiyaal intay tuka dhistaan ay idinkuna ugu tukataan soomaaliya may maqasheen cid masaajid soo ururiya xaajiyaalun inahun laay xaaji cali xaaji xaajiyaal baa dhisan jiray inaga shaqadeena maxay ahayd waanu ugu tukan jirnay soo waa u camali jirnay tii laga yimi imka waxay taagan tahay adigu jaabkaagan yar waxaa ku jira meel aad ku tukato ka samayso wama inaad diinkaaga ku barata ka samayso cid kuu maqano kale ma jiro waa inta jeebkaaga ku jirta intaasunbaad ama diintaada iyo dhaqankaaga iyo afkaagaba ku ilaashan kartaa iyo caqligaaga wax raganimo ku jira cid kaleo aada sugtaa kama dambayso adaa markaa hawsha ku taalla hadday caqli tahay hadday fikrad tahay hadday dhaqaalo tahay sidai aada ubadkiina iyo dadkiina iyo diintiina iyo dhaqankiinaba u ilaashan lahayd sala allahu cala muxamedi wacala alihi wasaxbi wasalam alxamdu lilah rab اlcaalamiin